رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين oo dhagaya yacni shay kitaabta ku oo soo baxaya markuu ruuxuu dareemo shahwo yacni markuu xubinku ama ruuxuba dareemo shahwo oo xubinku kaco iyadoo markaa wax shahwa ayna ka soo bixin biyahaasi markay soo baxayanna biyo boodaya ma sida manidoo kale waa biyo aadan dareemayn xataa inaad dareen baa dhici karta inay soo baxeen mooye ood jidhka ka garata mooye laakiin soo bixitaankood inaad dareen baa dhici karta markay kaa soo baxaanna sida manida oo kaleeto futuur iyo daal ruuxu ma dareemaya furuuqdaasaa iyagiiyo manida u dhexeeya adiga waxa weeyaan ruuxu shahwada markuu dareemo intuusan eh, galmo samaynin ka hor bay soo baxaan marmarna waxay soo baxaan sida culimmada qaarkood ay tilmaamayaan eh, shahwada gadaasheedana way imaan karaan kaayida gadaasheedana way imaan karaan ayb waxaa kaloo jira kuwo kaloo la yidhaahdo iyaguna wadyi la yidhaahdo wadyi fuqahadu ay sheegaan wadyigana waxay ku tilmaamaan kuwa iyaguna kaayada gadaasheeda soo baxa oo iyagana biyo noocaas kale ah ayib labadaasay sheegaan yacni madyiga iyo wadyiga iyo manida iyo kaadida intaasaa yimaada ah, afartaa way macana marka baabu maa jaa wuxuu baabu yahay filmadyi ku yimid madida ku yimid can sahl bni xunayfin qaala wuxuu uhi kuntu waxaana alqaa mid kulma mid la kulma min almadyi madida xaggeeda waxaan kala kulmi jiray shiddatan adayg wa canaa'an iyo dhib rafaad iyo dhib baan kala kulmi jiray waa ku rafaadi jiray wa kuntu waxaan ahaa buu yidhi ukiru mid badiya minhu madyiga xaggiisa aliqtisaala ama minhu isaga dartii aliqtisaala qabaysigaan badan jiray markuu iga soo baxaba waan qabaysan jiray buuhi yacni waxay la noqotay biyahani soo bixitaankoodu inuu qabays waajibiyo mar alla markay ka soo baxaanba marka wuu qabaysan jiray saas way macanaha rafaadka iyo dhibku way ku hayeenna kaas wey soo bixitaankuna waa ku badnaaye fadakartu waan sheegay buuhi daalika arrinkaa lirasuulilaahi baan u sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqaala markaasaa wuxuu yidhi innamaa yujzi'uka a waxaa uun ku waxaa uun yacani gudaya min dalika arrinkaa xaggiisa alwuduu'u wayse qaadad ah. yacni waxaa kaaga filan waay innamaa yujziuka yakfiika waay waxaa kaaga filan oo kaa gudaya min daalika arrinkaa xaggiisa alwuduu'u wayse qaadadun wayse qaadad baa kaaga filan qabays uma baahnid faqultu markaasaa waxaan yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo kayfa sidee buu ahaaday bimaa yusiibu waxa asiibaya hawbii maradayda oo minhu ka mid a ah madida ama minhu madida xaggiisa ka asiibaya yacni waxyaalaha maradayda soo gaadha seen yeelaa garta inaanan ka qabaysanayn laakiin marada wixii soo gaadha maxaan ku samaynaya qaala nebigu wuxu uhi sal alay wasalam yakfiika waxaa kugu filan an ta'khuda inaad qaadato kafan kaf oo min maa'in biyaa sacab sacab biyaa inaad qaadato oo fa tandaxa aad firdhiso bihi isaga hawbaka maradaada aad ku firdhiso xayu meel alle meeshii tara aad aragto annahu madidii qad asaaba inuu asiibay minhu xaggiisa ah, ama annahu maradii qad asaaba inuu asiibay minhu medida xaggeeda inuu ka asiibay ayb meel alle meeshii aad aragto maradii inay biyihii ayay madidu ka gaadhay biyaha sacabkaa biyaha intaad gaadhadhaad ku firdhinaysa tandaxa waxaan soo sheegnay nadaxa inay ku timaado firdhinta iyo rushaynta macnaha way ku timaaddaa waxaa kaloo soo sheegnay inay ku timaado bimacnaa dhaqidda soo ma a ah, dhaqiddana way ku timaadaa meeshan marka waa laysku haystaa ma dhaqid baa laga wadaa mise waxaa laga wadaa eh, saydhid umbaa laga wadaa oo biyo umbaad ku saydhaysaa alimaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu rajaxayaa sida riwaayaadka kale ay tilmaamayaan buu leeyahay fatandaxa bihi ay taksila baa laga wadaa ah, nadaxadana bimacnaa biyo uun lagu saydhi ma waa la dhaqi riwaayaadka kalena macnahaas faa'iidaynaya oo kelimada yani taqsilu ku timid buu leeyahy waxaa wariyey xadiidka abu daawuudda baa wariyey wabnu maajah wاtirmidiyu wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiiun wey xasanun oo saxiixuna xadiiun xasanu saxiix sheekh albani wuxuu yidhi sanadkiisu waa xasan waxaa kaloo saxiixiya oo soo saaray ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan fii saxiixayhima xadiisku marka waa xadiis sugan ayb warawaha waxaa wariyey alaramu aram baa wariyey alram yani abubakr bakr abu bakr axmed ibnu moxamed ibnu hani alطa'i ayaa la yidhaha abu bakrin ahram baa la yidhahda raggii xufaadulxadiid buu ka mid ahaa ardadii imaam axmedna uu ka mid ahaa yani raggii xadiidka iyo fiqigii ka soo qaaday buu ka mid ahaa ayib wara waxaa wariyey alahramu baa wariyey kutub buu leeyahayo wuu ka mid yahay kitaab la yidhahdo cilal اlxadiid iyo mid kaloo sunan ah iyo naasikhu اlxadiid wa mansuuqihi kutub noocaasuu leeyahy marka axaadiista wuu wariyaa oo muxadisiintuu ka mid yahay war waxaa wariyey xadiidkan alsramu abubakrin alasram baa wariyey wa lafduhu waxa weeye qaala wuxuu yidhi ninka la yidhahda sahl ibnu xunayf qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa alqaa mid kulma min almadyi madida xaggeeda waxaan kala kulmi jiray canaa'an dhib baan kala kulmi jiray faataytu waxaan u imid annabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam fadakartu waan sheegay lahu nebiga daalika arrinkaasaan u sheegay faqaala nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam yujzi'uka waxaa kugu filan oo kuu gudaya an ta'khuda inaad qaadato xafnatan cantoobo xafnadu waa cantoobo laakiin sacabuuxis baa laga wada sida lafdiga hore ku yimid kafan soo ma kafan min ma iyo xafna waa isku mid an ta'khuda inaad qaadato xafnatan cantoobo oo min maa'in biyo ah oo fatarusha aad ku rushayso calayhi korkiisa aad ku rushayso lafdigani marka tandaxadii macnaha uu u sameeyey bimacna rashi waaye waana firdhin iyo saydhid waaye ee dhaqid maah ah ayib halkaana waxaa deliishaday culimmada qaar qabta ee muxuu ahaayey madidu waa nijaaso laakiin nijaasadaasi daahirinteeda waa la takhfiifiyey oo dhaqid uma baahna ee keliya waxaa ku filan in biyo lagu saydho sida kaadidii wiilka yarkaa ee aan weli cunto gaadhin aan soo marnay sidaasi waa ku fillaan kartaabay ku tageen waxaana rajaxay alimaamu shawkani baa rajaxay madhabka isaga iyo bacd lmuxaqiqiin waan caliyin radi allahu canhu xadiidkanay marka deliishanaya lafdiga tandaxa iyo iyo tarusha oo labaduba sugan ayb waan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa rajulan nin baan ahaa madaa'an oo madi badan ah, raggu way kala madi badan yihiin oo rag bay dhib ku haysaayo yani ka imaanshaheedu ku badan yahay marka cali raggaasoo ka mid ah kuntu waxaan abri rajulan madaa'an oo madi badan oo madidu aad uga timaado fastaxyaytu waxaan waxaan xishooday buu idhi waan xishooday an as'al inaan weydiiyaan ka xishooday rasuula allahi sala allahu calayhi aalihi wasalam inaan weydiiyo arrintaas waa ka xishooday xadiista kalaad tilmaamayse inuu ka xishoodana waxaa keenay limakaani ibnatihi ilaa nebiga gabadhiisuu qabay soo maaha ilmaadeerba ha ahaadeenoo qaraaba ha la ahaadee laakiin haddana waa xidid ah, oo nebigu sodog buu yahy marka sodogaasi sodogaaga yacni wax ku saabsan muxuu ahaay hawlaha noocaas loolama tago soo maha <laughs> yaani waxa weeye iyo weliba muxuu ahaay dadka oo xididkaagaa hawlahaasi waa lagala warwareegaa yacni sababta marka ku kaliftay cali bn abi taalib isagoo u baahan haddana inuu nebiga ku dhiiran waayo weydiin waayo taa iyadaa wey manaa gabadhiisii buu qabaayo dee waa xidid ayb fa amartu waxaan amray buu yidhi marka wuxeeladansida qaab kaluu maray yani waxoogaa wejigabaxana uu kaga baaqsaday xaajadiisiina uu dhammaystay fa amartu waxaan amray buu yidhi almiqdaad ibn alswad baan amray inuu nebiga weydiiyo sal lay waslam waxaan ku yidhi barooniyo gabadhii nebigaan la wada joognaayoon qabaaya arrintanina waa ay haysataa mana weydiin kara bal isoo weydii fasa'alahu miqdaad baa weydiiyey nebiga sal lay slm fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay slam fiihi madiga dhexdiisa waxaa ahaadayoo ka waajibaya alwuduu'u weyso weyse qaadad unbaa ka waajibaya wax kale maya akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saaray waxaa ku yimid isla xadiidkaas cali bn abi aalib laftiisa intuusan nebigu u sheeginoo uusan ku dhihin waa uun laga weyse qaadan asaga laftiisu waa ka qabaysan jiray waxaa ku yimid fajacaltu aqtasilu xataa tashaqaqa dahrii mar kastoo iga yimaadaba waanuu qabaysan jiray ilaa dhabarka u dildilaacay qabayska firaha badnaa ayaa dhib u geystay marka sahl ibnu xunayfna waa ku rafaaday cali bn abi aalibna waa ku rafaaday maxaa keenay way ka qabaysan jireen say la noqotee waay oo waxay u qaateen madyiga iyo manidu inay isku xugum yihiin xukumkiibay siiyeen saas daraaddeed bay marka uga qabaysan jireen nebigu markuu u saxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dee niman dadaal dheeraada uun sameeyey bay ahaayeene qabayskay ka qabaysan jireen cibaadadooda wax dhib uma geysan soo ma ilaan wax siyaada qabays siyaada unbayba la yimaadeen soo ma meel yacni dahaaro ziyaadaa bay la yimaadeen laakiin haddee muxuu ahay wax shaaricu amray ma ahayn weli muslim waxaa u sugnaaday yaqsilu wuu dhaqayaa buu nebigu yuri sal lla alay waslam dakarahu xubinkiisa taranka wa unsayayhi iyo labadiisa xiniyood wayatawada'u wuuna weysaysanaya ah, yani ziyaadadaa waxaa iska leh muslim baa iska leh yani xubinkii taranka wuu dhaqayaa leanna waa meeshii ay madidu ka soo baxday xiniyahana waa dhaqayaa leanna waxaa qaaliba inay gaadheen waana weysaysanayaayo dee weysadii buu jabinayaa laakiin qabays mmaya waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday wa abi daawuuda abi daawuud waxaa u sugnaaday inuu nebigu yidhi sal ly slam yaqsilu wuxuu dhaqayaa dakarahu xubinkiisa taranka wa unhayayhi iyo labadiisa xiniyood wuuna weysaysanaya siyaado kalea ku timid axaadiista qaarkoodoo yatawada'u wuduu'ahu lisalaa weyse qaadadka uu salaada u weyse qaatoo kaluu u weysaysanaya yani siyaadadaasi wuduu'ahu lisalaa waxay faa'iidaynaysaa kelimada eh, yatawada' baa luqadda asalkeeda waxay ku timaadaa isdaahirin marka nijaasada inaad iska dhaqdana waa laga fahmi karaa weyse qaadadkii salaadda loo weyse qaadan jiray inay tahayna waa laga fahmi karaa in kastoo shaaricu markuu isticmaalo kelimada tawada'a iyo wuduu weyse qaadadkaa laga wadaayo dhahaaro qaadasho haddii laga wado waa in qariino la helo leanna sidaasaa curfiga sharciga ah soo ma haddana maca daalika wuduu'ahu lisalaa ixtimaalkii bay meesha ka saartay oo uun iska dhaq iyo iska daahiri maahee waad uu ka weyse qaadanoo weysadii bay jebinaysaa way maanaa taasay macnaha sii caddaynaysa lafdigan axmed iyo abu daawuud yacni sanadkiisu waa saxiix lafdigu yani jamiic alfaadan kuwa horena dee bukhaariiyo muslim baa soo saaray tan dambana muslim lafdigan dambena isaguna waa saxiix wey macanaa wacan cabdillahi bni sacdin qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey rasuulallaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayaa waxaan weydiiyey canilmaa'i biyihii baan weydiiyey biyahaasoo yakuunu ahaanaya bacda almaa'i biyihii gadaashooda biyo soo baxaya biyo gadaashooda a xadiidka uu iska soo gaabiye wuxuu ahaa yacni sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam camaa yuujibu algusla waxa qabayska waajibiyaan weydiiye nebiga wa can ilmaai yakuunu bacda almaa iyo biyo biyo kale gadaashood ahaanaya a biyaha biyaha ka dambeeya ayib culimmada qaarkooda shuraaxda ah haddii hadda sidan yaani waxa weeyaan fahamka daahirka ah wuxuu wuxuu wuxuu wuxuu leeyahay maaga hore waa manida maaga dambana waa biyaha ka dambeeya oo markaa ay wadida dhahaan fuqahadu laakiin halkan xadiidka madidaa laga wada sidaas daraaddeed waxay leeyihiin in lagu fasiro weeye maaga hore waa kaadida maaga dambana waa madida oo waxay marka qabaan madidu kaadida galaasheedana way soo baxdaa fuqahada qaarna waxay leeyihiin haddayba kaadida ka dambayso markaa wadii baa la yidhaahdaayo madi lama yidhahdo adiga si la yidhahdaa macnahaasaa laga wadaa can ilmaa'i oo yakuunu almaai ahaanaya yakuunu ahaanaya bacda almaa'i ayaa nebiga weydiiyey bu uhi sal lay slam faqaala wuxuu yidhi dalika kaasi almadyu waa madi wa kullu faxlin qoodh kastana yumdi wuu madiyeeyaa yacni waxa weeyaan cid kastoo raganima ku jirtana madidu waa ka timaadaa waa faxliga waxaa la yidhaahdaa dakarka yaani lab kasta baa laga wadaa lab kasta ayaa laga wadaa waxaana haaliban loo isticmaalaa labka kiisa loo isticmaalo xayawaanaadka hadduu yahay inuu wax rimiyo yaa faxli la yidhahda laakiin hadda laba o dhan baa laga wadaa wa kullu faxlin yumdii wuu madiyeeyaayoo madidu waa ka timaaddaa fataqsilu waa dhaqi buu nebigu uri sal lla lay slam min dalika kaa xaggiisa farjakaad ka dhaqaysa wa unhayayka labadaada xiniyoodna waad dhaqaysa wa tawada'u waad weysaysani wuduu'aka weysaysigaagoo kale lisalaati salaada aad loo weysaysa weysaysigaagoo kale lisalaati aad u weysaysato weysaysigaasoo kalena waad weysaysanaysaa sida aad salaadda ugu weyse qaadato dhanna waad kalo oo kalena waad ugu weyse qaadan waad uga weyse qaadanaysaa way macnaha rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey kadalika waxaa soo saaray axmed sanadkiisana waxaa saxiixiyey alimaamu nawowi iyo sheekh albani wuxuuna khalad ku xukumay sheekh albani caleyh raxmat ullah ibnu xasmi oo xadiidka daciifiyey iyo xaafidka oo talkhiiska ku tilmaamay sanadkiisu inuu daciif yahay shaki wuxuusan ku jirin xadiidku xataa haddii sanadkiisa cillo lagu sheego shawaahidiisa faraha badan buu saxiix ku noqonaya xadiidku marka waa saxiixa axaadiistii hore waxay faa'iidaysteen buuna faa'idaynaya axaadiistaasi waxaynu ka qaadannay marka madigu inuusan qabays waajibinaynin qabays ma waajibiyo waana ijmaac waa la isla ogolyahay waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa inuu nijaaso yahay iyadana waa ijmaac a siday culamada qaarkood soo guurinayaan waa laisla ogolyahay inuu nijaasaya qaar ha yidhaahdaan daahirintiisaa la khafiifiyey oo qaabka loo daahirinayo unbaa biyo lagu saydhi sidii kaadidii wiilka yarkoo kale qaarna ha yidhahdeen may dhaqid baa waajib ah laakiin waa nijaaso ayib marada hadduu gaadho culimmada qaarkood waxay yidhahdeen sidaan haddalaba tilmaannay horta eh, muxuu ahaayey eh, xubinka taranka iyo xirinyaha iyo jidhka iyo meeshuu ka gaadho waa la dhaqi amaa marada hadduu gaadho bay isku khilaafayaanoo qaarna waxay leeyihiin marada meeshuu ka gaadhay biyo unbaa lagu saydhi oo rashi iyo nadxi baa lagu samaynaya laa akar min hada wax intaa ka badanoo dhaqitaana loo geysan maayo waa takfiif bay leeyihin qaarna waxay leeyihiin waa la dhaqi labaduba way ku yimaadeen xadiiska riwaayaadkiisa waxaana fiican in la yidhaahdo in la dhaqana bannaan in marada lagu saydhoo inta un biyo lagu sayr lagaga kaaftoonaana bannaan labaduba waa bannaanyah tan biyo uun inta lagu saydho iyadoon lagu dhaqin in laga laysaga daayo axaadiistu way tilmaantay waana weji bannaan waana nooc takhfiifa waay fududayn bay shareecadu u samaysay labada wejiba inay bannaan yihiin ka dhig maadaama ay ku soo aroortay axaadiistu ku yimaadeen ayib jumhuurtuna sidaasay qabaan jumhuurtuna sidaas ayay leeyihiin macnaha ayib taasi marka waa madyiga wadyiga waxay u yaqaanaan fuqahadu oo isaguna kaayida gadaasheeda ka timaada inkastoo nebigu uu madyi ku magacaabay ayaduna waa la midoo qabays ma waajibiyo al axkaamtoodu waa isku mid madyiga iyo wadyiga yacni waxa weeyaan waa nijaaso waa la iska dhaqayaa qabays ma leh waa laga weyse qaadanaya waysada wuu jabinaya inuu waysada jabinayana waa laysla ogol yahay ayaduna waa ijmac khilaaf kuma jiro baabu maa jaaa fi lmaniyi manidiibuu yani wixii ku yimid uu baabu yahay maa jaaa fi lmaniy meesha waxaa ka muuqata oo xadiiskan hadda tilmaamay wa kullu faxlin yumdii a ah, meeshaa waxaa ka muuqata madidu ragga un inay ka timaado oo yna dumarku lahayn labkaa leh wallahu aclam saasaa laakiin xadiiska daahirkiis ka muuqata baabu maa jaaa wuxuu yimid baabu yahay fi lmaniyi manida dhexdeeda ku yimid oo ku soo arooray axaadiid manidu waa biyaha cad oo caddaanka biyahoo kale aan lahayn waxoogaa canacanaa ku yadha dhex jira markay soo baxayaanna shahway ku soo baxaan oo iskama yimaadaan hadday si dareera isaga yimaadaan ruux isagoon shahwo qabanin fuqahadu badan waxay qabaan xukunkii manida ma qaadanayo iska mxuu ahay waysada un bay jebin lakin qabays male amaa manida hadda laga hadlayo muxuu ahaaye qabayska waad waa midda ku soo baxaysa shahwada ku soo baxaysa booditaankana ku imaanaysa ruuxu markay ka soo baxdana uu dareemayaa nooc futuur iyo irhaaq daal iyo yani waxa weeyaan uu dareemayo macnaha ayb waan caishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa afruku a mid muxuu ahaa jijibisa almaniya manida ayaan jijibin jiray min hawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga maradiisaan ka jijibin jiray uma kadibna yadhabu nebigu waa tegi jiray fa markaasuu tukan jiray fiihi maradaas dhexdeeda maradaa aan menida uun gacanta kaga jijabiyey oon kaga xoqay ayuu ku tgila tegi jiro ku tukan jiray raba waxaa wariyay xadiidka isaga aljamaacatu jamaacadii baa warisay ila albukhaariya mooye alimaam albukhaari caleyh raxmat xadiidkan ma uusan warinin laakiin wuu tarjamaystay tarjamaduu ku ishaaray xadiidka laakiin muusan soo saarin ayib xadiidkaasi wuxuu tilmaamay manida markay marada gaadho in la dhaqa inaysan laasim ahayn ee marada uun laga jijibinayo tabcan waa markaasi way waa ingeganta gacantaa lagu jijibin ayadaa laysku xoqi waa laga xoqi intaasi inay ku filan tahay kadibna maradaa lagu tukan ayib waxaa deliishanaya xadiidka culimmada qabta manidu nijaaso maaha ee waa daahir maxaa yeele waxay leeyihiin hadday nijaaso tahay xoqitaan iyo jijibin laguma kaaftoomeene waxaa lays amri lahaa ha la dhaqo soo ma saasay leeyihiin waana utegi doonaa cidda ay waana u tegi doonaa cidda ay yihiin culimmadaas waliaxmeda axmed waxaa u sugnaaday kaana wuxuu ahaa buu yidhi rasuulu waliaxmeda waxaa u sugnaaday yacni can caaisha waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam yaslutu a mid eh, muxuu ahaay murdiya a murdinta waxa weeyaan iyadoo qoyan in gacanta la mariyo yacani farta sidaa loo loo mariyo oo farta lagu qaado iyadoo qoyan a soo ma taqaanaan yaani weelka markay cuntadu inta laga cuno ay wax yar iyo dhinacyaha iyo ku hadhanaan soo lama murugsado a sal saltigu waa murugsigaa way macanaha yani inaad faraha u qaadato ood eh, yani wixii meesha ku hadhay ku qaada waay ayb waxay tidhi eh, kaana rasuulu lahi sal ly slam yaslutu mid murdiyo oo farta yani waxa weeye ku masaxuu ahaa almaniya manida haa yaslutu mid ku masaxuu ahaa dheh oo ku murdiya almaniya manida min thawbihi maradiisa bicirqi lidkhir geedka idkhirka la yidhahdo xididkiisa ah, ayuu ku murdin jiray bimacnaa waxa weeyaan marin jiray wey maanaa ku masixi jiray saasaa laga wada ayib idkhirkaasi waa u tegi doonaaye muxuu ahaaye waa geed ka mida cawska nooc cawska ka mid wey ama nagaadhka ka mida wadaadadeennu qaarba meel bay ku dhuftaan laakiin muxuu ahaay dhur bay dhahaan intooda badan ah, dhurbaha waa nooc cawska ka mida wey maanaa qaar waxay dhahaan dur geedka dur qaar waxay dhahaan dareemo laakiin waxaasoo dhan waa ka fogya geedku waa geed ur udgoon waay waa geed urudgoon oo muxuu ahaay waxay ku samaysan jireen qubuurahana muxuu ahaay meydka marka lixudka la dhigo ama shaqigaba la dhigo meesha la dhigo ayay muxuu ahaay ka xijin jireen carada iyo ayay ka xijin jireen guryahana korkay ka saaran jireen saasay u isticmaali jireen marka geedka xididkiisa ayuu nebigu sal lla alay waslam marin jiray oo maradiisa manida ka marin jiray dabcan markaa way qoyan tahay wey uma kadibna yusallii wuu ku tukan jiray fiihi dhexdiisa wayaxutuhu wuu xoqi jiray min awbihi maradiisuu ku xoqi jiray yaabisan xaal uu yahay manidu mid ingegan uma kadibna yusallii wuu ku tukan jiray fiihi dhexdiisa ayib garo oo yacni waxa weeyaan marka la masaxayo oo cawskaa lagu masaxayo oo la marinayo kadibna uu ku tukanayo sida lafdigan dambe uu kutusaya ama jumladan dambe waa markay qoyan tahay manidu markay qoyan tahay buu geedkaa iyo waxsaasoo kale abuu ka marin jiro ku masixi jira markay ingegan tahayna wuu xoqi jiray kadibna waa ku tukan jiray ma dhaqi jirin way macana xadiidka lafdigiisa horan buu sii sharxayaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo muttafaqin calayhi laysku waafaqsan yahay ay soo saareen bukhaariyo muslim ay soo saareen waxaas waxaa ku sugan caaisha inay tidhi kuntu waxaan ahaa aqsiluhu manida mid dhaqda min hawbi rasuuli اllaahi sala allahu alayhi waaalih wasalam nebiga maradiisaan ka dhaqi jiray uma kadibna yakhruju wuu bixi jiray yacni ila asalaati salaaduu ugu bixi jiray maradaa iyada ah walxaal aharu lghasli dhaqitaanka raadkiisii isagoo fii hawbihi maradiisa xaalay ku dhex sugan tahay buqacu lmaa'i ay tahay wa aharu lghasli uma yakhruju wuu bixi jiray ila asalaati walxaal aharu lghasli ha dhaqiddii aan dhaqay marada aan dhaqay raadkeedii oo fii hawbihi ku sugan ha buqaculmaa'i uu yahay ama ee wa aharu lghasli fii hawbihi uu ku sugan yahay oo muxuu yahay buqaculmaa'i baa ku sugan ama buqaculmaa'i waa ha yacani waxa weeyaan buqaca waxaa la yidhaahdaa waa midabka ka gedisan jidhka uu ku yaalla intiisa kale midabka ka gedisan baa buqca la yidhahda buqacu waa jamcu buqca waxaana la yidhaahdaa meel ka midab duwan inta kale jidhka intiisa kale ama shayga intiisa kale waxaana laga wadaa qoyaankii raadkiisii iyo biyuhu meeshay mareen oy dhaqeen ayay raadkii ka muuqdaan marada oo sidaasuu nebigu ku tukan jiray salawatu rabbi waslamu calayh ayib uma yahruju wuu bixi jiray ila salaati buu u bixi jiray waalxaal aharu lghasli dhaqitaanka raadkiisii fii awbihi uu ku sugan yahay buqaculmaa'i ay ku sugan yihiin ka bedel ama yacni huwa isaga aharkaasi buqaculmaa'i waaye saas macnaha buqaculmaa'i biyaha raadkoodii iyo aharkoodii iyo meeshii qoyaankooda ku yaallay wey macnaha xadiidkaasina wuxuu faa'iideeyey caaisha radi allahu canha inay marmarka qaarkoodna marada nebiga manida ka dhaqi jirtay a soo maynaan soo marin ka hore waxa weeyaan eh, way un xoqi jirtay waana ku tukan jirtay xadiiska dambena wuxuu tilmaamay hadduu qoyan yahayna way tiri jirtay a ama nebigaa tiri jiray sal la alay slam hadduu ingegan yahayna wuu jijebin jiray ama wuu xoqi jiray waana ku tukan jiray tanna waxay faa'idaysay way dhaqi jirtay marmar asagoo biyihii raadkoodii ay ka muuqdaan marada meeshii ay mareenna way ku tukan jiray nebigu sal lay slwlidaqniy waxaa u sugnaaday raximahullah canha caaisha xaaluu ka warinayo kuntu waxaan ahaabay tidhi afruku mid xoqda oo jijibisa almaniya manida min thawbi rasuulilahi sal lay slam baa ka jijabin jiray idaa goortii kaana uu yahay ama uu ahaada manidu yaabisan mid ingegan wa aqsiluhu waan dhaqi jiray manida idaa goortii kaana uu ahaado ratban mid qoyan xadiikaasi waa xadii saxiix ama riwaayadaasi waa riwaaya saxiix tirmidi baa sidoo kale soo saaray oo lafdigiisu uu yahay rubamaa faragtuhu biasaabicii waxaa marmarka qaarkood aan samayn jiray bay tihi farahaygaan ku jejabin jiray oon ku xoqi jiray ayib lafdi kaleetana wuxuu leeyahay oo muslim soo saaray innii laaxukuhu bay leedahay innii laaxukuhu min hawbi rasuuli sal ly slam yaabisan bidufri Ah, markuu ingega yahay nebiga maradiisaan ka xoqi jiray maridu markay ingegan tahay oo cididaydaan ku xoqi jiray marka ama isaga ha isku jijebiso marada lafteeda ama faraha haku ha ku jijebiso haku ha ku xoqdo ama ciddiyaha ha ku xoqdo ama shay kale ha isticmaasho waan ka xoqi jiray sheekhu wuxuu yidhi marka istinbaadka iyo fahamka sheekha waa fiqigiisa mu'alifka abulbarakaat qultu waxaan idhi buuhi sheekhu faqad baana waxaa caddaaday min majmuuci nusuus nusuusta isugeynteeda waxaa ka caddaaday jawaasul amrayni labada arrimoodba bannaanidooda labada arrimoodba inay bannaan yihiin ayaa nusuustaa ka caddaaday oo labadee arrimood waay ya in la dhaqo iyo in la xoqo saas maanaa in la jejabiye in la dhaqo labaduba inay bannaan yihiin baa nusuusta ku cad leanna labadaba caaisha way samayn jirtay waxay ku samaynaysana waa maradii nebiga salawaatu rabbi wasalamu aleyh soo ma a ah, dabcan marka inay nebiga ka qarsoontahay ma fududa xataa hadday nebiga ka qarsoontana allayna ka qarsoonaanayn soo ma soomaynaan soo marin xadiiskii nebiga sal alay waslam isagoo kabihiisa ku tukanaya jibriil u yimi oo yidhi waa nijaasee iska bixi soo ma xataa hadday nebiga ka qarsoonto caaisha qaabkay marada u daahirisay khalad noqoto waa la baraarujin lahaa nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh soo ma ayb an isxaaq ibni yuusufin alraq qaala wuxuu yihi xadaanaa waxaa noo warramay shariikun baa noo warramay shariik ibn cabdillaahi waay can moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi leyla waay faqihi yani waxa weeyaan daciifkaa waay xagga adi yani xadiiahaan waa daciif saduuq sayi lxifdi way jiddan sida xaafidkuu leeyahy laakiin faqiih min alfuqaha buu ka mid ah aabihii baa laakiin wuxuu yahay nin taabici ah oo jaliil oo muxadita waay cabdiraxmaan ibni abi layla amaa wiilkiisa muxamed waa faqiih laakiin muxadis maaha xagga cilmiga xadiiska daciif uu kaha can muxamed ibni cabdiraxmaan can caطaa ibni abi rabax wey can ibni cabaasin radi allahu canhum qaala wuxuu yidhi su'ila waxaa la weydiiyey annabiyu sala allahu alayhi waaalihi wasalam can ilmaniyi manidaa la weydiiyey manidaasoo yusiibu asiibaya athawba marada asiibaya marada gaadhaya faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly slam inamaa huwa isagu manidu bimanzilati lmukhaati un waaye xaakada booskeedoo kale unbuu joogaa walbusaaqi iyo candhuufta booska candhuufta iyo xaakada oo kale unbuu la mid yahay waaye kuwaasoo kale un waaye oo dee candhuuftu iyo xaakadu nijaasana ma aha markii ku gaadhana waa la iska nadiifiyaa soo saas ma marka haddaad iska nadiifisana khayr haddaad iska daysata oo muxuu ahay aadan iska dhaqina de nijaaso maha waa wainamaa yakfiika waxa uun kugu filan an tamsaxahu inaad masaxdood ku tirto bikhirqatin karin khirqadu waa gabal mara ah aw amase biidkhiratin ama caws ama nagaadh biidkhiratin geedkaa idkhirkee macnaha yani waxa wey dhurbaha ama waxa doonto dheh rawa waxaa wariyey xadiidkaasi addaara quniyu baa wariyey daara baa soo saaray sunanku ku soo saaray ayb can shariikin lam yarfachu xadiidkaa ma rafcinin buu daara qutni yidhi hayru isxaaq alasraq ninkaa waxaan ahayn ma rafcinin can shariikin xaaluu ka warinayo halkaa wuxuu muujinayaa alimaamu daaraqutni calayhi raxmat ullah xadiidkan cillada uu leeyahay cilladiisuna waxa weeye ragga intooda kale xadiidka maynan rafcininoo waxay ka dhigeen mawquuf ku eg cabdullaahi bni cabbaas oo ra'yigiisa hadalka cabdullahi bni cabbaas bay ka dhigeen laakiin ninkanaa rafciyey oo nebiga gaadhsiiyey oo ka dhigay hadalkii nebiga salawatu rabbi waslamu calayh xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa imaamu daaraqutni caleyh raxmatullah riwaayada rafcigu in dacfi ku jiro sidaasaana saxa waxaa soo saaray sidoo kale alimaam albayhaqi fi lmacrifa bayhaqi eh, macrifat اlaahaarkuu ku wariyey can طariiqi shaafici sufyaan ibnu cuyayna wey can camr ibni dinar wa bni jurayj kilaahumaa can caطaa can ibni cabaas mawquufan ah, sanadkaasaa ah marka saxiixa sanadkaasaa ah fii gaayati sixa ah wuxuuna ka dhigay xadiidka mawquufan cala bni cabbaas sidaas daraaddeed imaamu bayhaqi xadiidka markuu soo saaray kadib wuxuu yidhi haada huwa asaxiix mawquuf saasaa saxa buu yidhi xadiidkani inuusan marfuuc ahaynee cabdullahi bni cabbaas ku eg yahay ayaa sax ah hadalkii cabdullahi bni cabbaas wey ee xadiid nebiyo marfuuca maaha laakiin cabdullahi bni cabbaas waa ka sugan yahay waxaynu leenahay marka xadiidku rafcigiisu waa munkar laakiin wuxuu saxiix yahay isagoo hadalkii cabdullahi bn cabbaas marka waa yani waxaan leenahay yani munkarun marfuucan saxiixun mawquufan saas maanaa marka qawlu cabdillahi bn cabbaas sababta sidaa loo leeyahy waxa weeye dariiqan uu xadiidka rafciyey waxaa ku jira dacfi baa ku jira shariik iyo ninkaa kaleete eh, maxamed bn cabdiraxmaan ee faqiihan hadda sheegaynay dacfi baa ku jira lakiin dariiqa kala xoog badan isagu aan cillad lahayn oo xadiidka waqfiyey ayib qultu waxaan idhi bu uhi sheekhu waa kuma abulbarakaat mualifka qultu waxaan idhi bu uhi haada kani laa yaduru ma dhibaya buuhi daara qudni buu hadalkiisa waxoogaa daba joogaa soo daara ma dhihin xadiidkan waxa uun rafciye isxaaq oo shariik ka warinaya taasuu doonayaa inuu yidhahdo cillo ma ah xadiiskana dhib uma geysanayso wahaada kani buu yidhi hadalkan daara qutni ama tafarudka isxaaq uu la tafaruday laa yaduru ma dhibayo xadiidka sixadiisa maxay lianna isxaaqa isxaaq imaamun waa imaam oo mukharajun la soo saaray axaadiista canhu xaggiisa fi saxiixayni lagu soo saaray waa nin saxiixaynkii keyrkoodba axaadiista lagaga wariyo oo isagu iqa ah oo imaam ahoon hadal ka joogin fayuqbalu waa la aqbali buu marka rafcuhu xadiidka hadduu rafcinta u rafciyey wa ziyaadatuhu iyo ziyaadada uu la yimi maxay tahay ziyaadadaas waxay leeyihiin xadiidka qolada waqfisay iyo qolada rafcisee nebiga gaadhsiisay waxaa cilmi ziyaado a wata qolyaha nebiga ra gaadhsiiyey rafciye xadiiska marka ziyaadatu hiqati maqbuula waay marba hadduu ninka hiqo yahay ragga kalena wax la dheeraado oo waxayna sheegin uu siyaadiyo dee waa la aqbali hadalkaasuu sheekhu uu maray saas maanaa laakiin hadalkaasi maqbuul ma aha hadalkaas sheekhu uu yidhi sax ma aha wasawaabu waxa weeye xadiidka rafcigiisu ariiq ahaan ma asixin waa midda labaade idaa tacaarada alrafcu waalwaqfu haddii rafciga iyo waqfiga ama irsaalka iyo isnaadku hadduu iskhilaafo yacni la dhihi maayo ziyaadatu hiqa maqbuula waa ra'yu lfuqahaa kaas amaa ra'yu lmuxadisiin waxaa loo khuduucinayaa qawaaciddii mukhaalafada ee shuduudka iyo munkarka iyo waa la kala rajaxaya markaasaa ka xoogga badanna wuxuu noqonayaa ka daciifkaana shaad buu noqon kalena maqbuul buu noqon wahaakada sidaasaa saxa amaa ziyaadat lhiqati maqbuuloo iska mutlaqa warkaasi war saxa maaha hadalkaasi marka waa laga daba imaano rafciga xadiidu sax ma aha ee mawquuf inuu yahay baa sax axaadiistaasi dhammaantood waxay faa'iidaynayaan ama macnaha waxa weeyaan ay ka hadlayaan xugumka manida dhanka nijaasanimada a manidaan ka hadlaynaen tacriifinaynay waa manida qabayska waajibisa amaa manidu hadday si kasta ku soo baxdo ama shahwaha ku soo baxdo ama ha soo boodo ama si tartiiba ah ha isaga soo baxdo hadday soo baxdo xagga xugumka ma nijaasa mise nijaasama waa isaga mid dhankaa wey dhanka hadda uu baabkan lagaga hadlayo macana waana masale khilaafiya culimmadu ilaa saddex ra'yi bay ugu kala beddelan yihin jumhuurtoodu waxay qabaan waana madhabka imaamu shaafici asaxu riwaayatayn can axmed daawuudin الظaahiri imaamu nawowina wuxuu u tiiriyey culimmada badankood iyo ahlulxadiidka waxay qabaan intaas iyo culimo kaleba inay manidu daahir tahay oyna nijaaso ahayn ayib waxay deliishanayaan riwaayadaan soo marnay oo ah waa laga xoqi jiray marada waa laga jijibin jiray nebiguna waa ku tukan jiray taasay daliishadeen hadday nijaaso tahay waa la dhaqi lahaa bay dheh nebigu wuu amri lahaa in la dhaqo ayib waxaa kalooy daliishadeen ee riwaayadii iyadana lahayd markuu qoyan yahayna wuxuu ku tiri jiray ama cawskaas ama wax kalaa lagu tiri jiray hadday nijaaso tahay laguma kaaftoomeen tiritaankee waa la dhaqi laha soo ma waxaa kaloo ku xoojinayaan alaslu fi اlashyaء aلطahaara waxyaabaha jira asal waxaa waa inay daahir yihiin daliil cadna looma hayo inay nijaaso tahay manidu kaadida waa haynaa madida waa haynaa laakiin manida ma hayno ra'yigaasaana xoog badan saas maanaa amaa caaisho <clears throat> dhaqitaankeeda ay maryaha nebiga ka dhaqi jirtay marmar dhaqitaanku sidiisaba kuma tuso nijaasanimo ta labaad weeye caaisho iyada unbaa dhaqi jirtay mooye nebigu meel uu ku amray lama hayo dhaq a meel uu ku yidhi caaishay marada manida ka dhaq lama hayo laakiin ayadaa dhaqi jirtay dhaqitaankuna daliil uma aha nijaasanimo leanna waxyaalaha aan nijaasahan laska dhaqo sooma jiraan a waa layska dhaqaa xaakadu hadday ku gaadho waa layska dhaqaa muxuu ahaaye waxyaalo daahir ahoo waxoogaa foolxuma ama yaqyaqsiya ama laga yalaalugoonayo waa layska dhaqaa soo ma dhaqidda la dhaqayaay daliilu maaha nijaasanimo haasatan dee nebiguna maba amrinba salawatu rabbi wasalaamu aleyh intaaso dhan waxay kutusaysaa inayna manidu nijaaso ahayn wahada huwa araajix saasaa xoog badan ayib maaligu isagu wuxuu maray waa nijaaso in la dhaqana waa qasab axaadiistanaa ka hor imaanaysa ra'yigiisa alimaam abu xaniifa caleyh ullah asagu wuxuu maray manidu waa nijaaso laakiin hadday qoyan tahayna ha la dhaqo haddii ay ingegtana waxaa lagu daahirinayaa jajibinta iyo xoqidda saasuu maray madhabkaana waxaa xoojiyey shawkaani oo wuxuu leeyahay waa nijaaso laakiin waa nijaaso daahirinteeda la khafiifiyey oo markay ingegto khaasatan xoqitaan iyo jijibin iyo intaa lagaga kaaftoomi karo adiga warkaas oo dhan niqaashkaasi waa jiraaye masaladu waxay u xoog badan tahay manidu inay daahir tahay oo yna nijaaso ahayn meeshay gaadhana laazima in laga dhaqo laakiin waa sida fiican ayb baabu ana maa laa nafasa lahu saaila ana maa laa nafasa lahu saa'ila laa yanjusu bilmowt buu baabu yahay wuxuu baab u yahay anna maa shaygii laa nafasa dhiig lahu isaga uusan u sugnaanin saa'ilatun nafaska ama dhiiggaasoo dureeraya laa yanjusu ma nijaasoobaya kaasi bilmowti dhimasho kuma nijaasoomayuu baab u yahay nafasa miyaadhi maa laa nafsa waay ah, nafasku waa nafsiga waa khalad laakiin nafsi waay maa laa nafsa waay nafsigana meeshan waxaa laga wadaa bimacnaa dhiig baa laga wadaa addamu addamu baa la yidhaha saas maana amaa nafas haddii la yidhahdo fa'da la kor dhigo taasi waa neefsigaa la yidhahdaa neefsiga manaa neeft dadka imaanaysa manaa ayib <clears throat> macnaheeda waxaa laga wadaa marka wixii aan dhiig dureero lahayn oo noolaha ka mid ah hadduu dhinto ma nijaasoobayo cuntuu ku dhex dhintay cabitaan buu ku dhex dhintay muxuu ahaay jirkaaguu ku dhex dhintoo dhacaankiisi baa ku gaadhay ma nijaasoobay nijaasa maaha taas maanaa ayib waxaa soo gelaya meesha iyadaa cayayaanaadka badankood wixii aan dhiig lahayn oo dhan baa soo gelaya sida uu leeyahay abu cubayd waxaasoo dhan baa soo gelaya sida daksiga ayaxa baashan la yidhaahdo sursuurka sursuurka asaraasir maaa baranbarada ah, ayaa soo gelay baalkan la yidhahdo mxu yani cankabuudka maxay caarada waxaasoo dhan baa soo jidhaca waxaasoo dhan baa soo gelaya wax alla wixii dhacaan mooye aan dhiig lahayn ayaa soo gelaya maa laa nafsa lahu saa'ila waxyaalaha noocaasoo kalea ah marka hadday dhintaan ma nijaasoobaan waxay ku dhex dhintaanna ma nijaaseeyaan taasuu baab weya can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal allahu alayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goortii waqaca uu dhaco addubaabu daqsigu fii sharaabi axadikum midkiin cabbitaankiisa hadduu ku dhex dhaco falyaqmishu ha dhex geliyo ha dhex tiimbiyo yacni markuu ku dhex dhaco asagu korkuu joogahayaa gudaha u geli maayo marka adiga sharaabka dhexdiisa geli tiimbi hoos ugu rix saas man falyaqmisu ha dhumbiyo ha tiimbiyo kullahu dhammaantii uma kadibna liyaطraxhu ha tuuro ha ka soo tuuro ha ka soo rido faina fii axadi janaaxayhi maxaa yeelay labadiisa garbood midkood shifaa'an ba ahaaday daawo iyo caafimaad baa ku jira wa fi laakhari garabka kale ama garbabka kale dhexdiisana waxaa ahaaday dawaa ama daa'an dheh daa'an cudur baa ahaaday Ah, faina fii axadi janaaxayhi labadiisa garab midkood dhexdiisa waxaa ahaaday shifaa'an daawo wa fil aakhari ka kalena dhexdiisa waxaa ahaaday daa'an daawo yani waxaan dhihi lahaa mxuu ahay cudur daa'an cudur rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey wa abu daawuuda wabnu maajah toodaaso dhan baa soo saaray wali axmeda axmed waxaa u sugnaaday wabni maajah iyo ibnu maajah min xadiidi abi saciidin naxwahu xadiidkaa mid la mida naxwuhu xadiidkaa mid la mida lafdigiisu waxa weeye xadiid abi saciid lafdigiisu waxa weeye fii axadi janaaxay الdubaabi summun wa fi اlaakhari shifaa a taksiga labadiisa garbood midkood waxaa ku jira sun waa midkii cudurka uu ka cabiray xadiis kale ka kalena waxaa ku jira daawo iyo shifaa caafimaad baa ku jira faidaa waqaca fi acaami cuntada markuu ku dhex dhaco famliquuhu fiihi dhex tiimbiya ku riixa oo godaha ugeliya maxaa yeele fainahu yuqadimu summa wa yuahiru shifa wuxuu hormarinayaa garabka suntu ku jirto ayuu cuntada iyo sharaabka ku hormarinaya ka kalena kor buu uga haynaya xaasid waay ka kalena wuu dibdhigahayaayo in uun dantu gelisa mooye kan daawadu ku jirto kor buu u haynayaa wuu ka ilaalinayaa inuu gudaha galo kii suntana jaa wuu geliyey saas way maanaa ayib xadiidkaasi waa saxiix yani waxa weeyaan min xadiidi abi saciid waa xadiid saxiixa wey maanaa riwaayada kaleete abu daawuud iyo keyrkii iyaduna waxay leedahay inahu yattaqii bijanaaxihi aladii fiihi daa yani wuxuu isku ilaalinayaa garabkiisa uu cudurku ku jiro ayuu isku ilaalinaya kaasuu biyaha gashanaya ama cuntada ka kaluu ku ilaalinaya oo kor ugu haynaya falyaqmishu kullahu uma liyanzachu dhammaantii intaad dhex gelisa kadibna ka soo saar oo ka soo siib oo ka soo tuur markaa kadibna cuntadaadi iyo cabitaankaaga ha iska daadinin cab wey macnaha ha khasaarinin cuntada iyo cabitaanka xadiidkaasi wuxuu faa'idaynayaa taksiga wixii uu ku dhex dhaco ku dhex dhinto inaysan nijaaso ahayn a ah, wixii uu ku dhex dhinto inuusan nijaaso ahayn waana madhab cawaamu ahlilcilmi waay ahlulcilmiga mucdamkooda iyo badankood baa sidaa qaba sida uu leeyahay alimaam ibnmundir imaam malik axmed isxaaq abu cubayd abu thawr shaafici fii axadi qowleyh waliba fi ljadiid iyo ibnu mundir sidaasay qabaan inuusan eh, waxba nijaasaynayn leanna nijaasada waxay ka imaanaysaa bay leeyihiin dhiigga wixii dhiig leh baa bakhtigiisu wax nijaaseeya laakiin wixii aan dhiig lahayn oo dhacaan uun leh waxma nijaaseeyo saas maanaa ayib xataa dadkaba ha cuno wax dad cuno dadka qaniinaba ha noqdo halaqa xataa baalka la yidhahdo dibqalloca ama hangaralaha iyo waxaasoo dhan baabkaasi soo gelaya leanna male muxuu ahaye muxuu ahaye dadka qaarkood waxay la waxaa laga yaabaa inay la yaabaan bahashan la yidhaahdo eh, sursuurkaan hadda ka hadlayn eh, muxuu ahay barambarada oo yidhaahdaan barambaro meelay ku dhacday baa daahir <laughs> iyada laf ahaanteeda waxba si kama ah laf ahaanteeda qashin unbay ku dhex nooshahay mooye bal iyada iska dhaafa xaarwalwaalka xaarwalwaalka saxrada bini aadamkii duugodka gashada iyada uun dhiig ma leh adugu hadduu aad aragto wax uu wato oo nijaaso korkiisa saaran oo uu meeshii la galay marka uun waxaasaa nijaasay laakiin lafahaantiisa waxba si kama ah saas maanaa macnaha masalada laga hadlaya nadaafad ma aha masalada laga hadlaya waa nijaaso iyo dahaaro waa in la kala qaadood kala fahantaa muhim ah masale nadaafa la yidhaahda iyo masale nijaaso la yidhahda way kala tahay saas maanaa marka barambaro meeshay ku dhacday ma nijaasaynin adiga haddaad cabaysana cab haddaad ka yaalalogoodsan yalaalogootood yaqyaqsatan hawl kuu taallo waay nijaasanimo kuma tusaysa macnaha ayib macnaha marka waxaa looga qiyaas qaatay fahano daksiga waxaa looga qiyaas qaatay wax alla wixii la mid ah oo dhacaan la dhiigna aan lahayn qiyaaskaasay ku imaanayaan inta kaleo dhan ayib saas daraaddeed xataa hadduu ku bato aad meesha u galo cuntada cabitaanka hadduu xataa ku bato oo baktigiisuu ku bato wax dhiba ugeysan maayo ma nijaasaynayo waxaa kaloo xadiidkuu faa'idaynaya in ay bannaan tahay cayayaanka wixii ibni aadamka dhibaya oo dhib u geysanaya layntiisu waa bannaan tahay xaggeen ka qaadanay ya daksiga waxaa la yidhi dhex muquursiiya muquursiintuna way dili soo ma uu dhiman marka maxaa loo dilayaa waaba miskiinkaa iska duulduulahaye asbaxa caquuran bay yidhahdeen ah, wuxuu shabahay sida cayayaanaadka dadka cunoo kaluu shabahayo dhib buu la yimid hadduu dhib la yimidna waa la dili karaa saas maana marka waxaa la mida eh, kaneecada iyo waxyaalaha ibni aadamka qaniine ee dhiba iyo waxyaalahaasoo dhan dilkoodu inay bannaan tahayna waa loo deliishadaa xadiiska ah, oo la dili karayo maana iska daa muxuu ahay xayawaanka waaweyn iyaga iska badda xayawaanka waaweyn hadday ku dhibaan oo xataa kuwa magaalada jooga oo ay eh, xoolihii kaa cunaan maalin wadaxuy weydiinahay bisad baa eber ka dhintay muxuu aha digaagihii oo yaani waxa weeyaan digaagtiiba ilmihii yarre ka dhammaysatay markaasaan dilay buuhi sheekhu ah, marka dembi ma iga soo gaadhaya bisadu hadday dadka xoolahooda cunto waa la dili leanna markaa caquur bay noqotay caquur wax dhibahayay markaa noqotay macnaha ah, oo eyga oo iyo waxyaalaha wax weeraro oo kaleeto oo kaley noqonaysaa xukunkaasay qaadanaysa saas wey masaladaana xadiiska waa laga faa'idaysa bahalka korontada ahaanta ahee dabka ah ee la geliyo maqaayadaha iyo goobaha daqsiga iyo waxyaalaha duula loo diidan yahay ma bannaana kaa isaga leanna markii la dilayo nebigu wuxuu reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaalaha la dilayo in dab loo isticmaalo laa yucadibu binnaari ilaa rabu nnaar dabka waxaa wax ku cadaabo ku ciqaabi kara un allihii iska lahaa tabaaraka wa tacala cabdullahi bn cabbaas qisadii cali bn abi aalib nimankii ridoobay markuu gubay ibn cabbaas wuxuu yidhi muxuu ahaay haddaan aniga cali ahay ma gubeen laakiin waan layn lahaa buui waxaa yidhi nabigu wuxu yhi sal ly slam dadka ha gubina noolaha lama gubo marka wixii nool in la gubo oo lagu ciqaabo lama ogolo xataa waxyaalaha rabaadiyu samayn jireenoo shilinta xoolaha laga guray dabka lagu ridi jiray lafteeda waa mamnuuc maxaa loo gubi si kale ha loo laayo saas maanaa ayib taasi waa marka masale kale dhumbinta marka la dhex muquursiinayaay mas'aladay faa'iidaynaysa waxa weeyaan dararka labada arrimooda uu xambaarsan yahay dhibka uu xambaarsan yahay iyo daawada uu xambaarsan yahay baa la rabaa inay meesha isugu tagaan oy marka isdifaacaan waana xikmad rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ka mid tahay xikamkiisa cajiibkaa bay ka mid tahay cayayaanka tacbaanka ah inay daawana ku jirto dhib iyo muxuu ahay cudurna ku jiro labadooduna ay isqaabilayaan oo isdifaacayaan markay meel ku kulmaan ilaahay xikmaddiisa wey tabaaraka wa tacaala saas way macnaha masaladaa iyadaa waxaa ihbaatiyey eedibbiga xadiidkaa ah hadda waa waa ihbaatiyey markii labaroteriyada iyo macaamiisha la geliyey sidaasaa loo ihbaatiyey inuu labada maadaba uu xambaarsan yahay daqsigu saasay u ibaatiyeen culimmada tibiga ee mas'alada baadhay saas daraaddeed waxaa war khaldan oo uu iska yidhi ah ama dadka qaarkood ay iska yidhaahdeen ah ee muxuu ahaayey muxuu ahaayey odhaahdan iyo xadiiska nebigu sal lla alay wasalam ma waafaqsana tibiga iyo cilmiga dhakhtarnimada iyo dad noocaa isaga hadlay baa jira nebi maxamedna dhakhtar ma ahayn saas daraaddeed arrimaha noocan oo kaleeta laazim maaha in lagu raaco ah, turaabi baa kow ka ah raggaas turaabigan suudaan nin khariban waayo odaygaas yacni waxa weeye wuxuusan garanaynin buu galay ninku nin culimaa ma aha aqoon diineedna ma leh laakiin waa nin qaanuun iyo faransiis iyo wax saasa qaanuun ka soo bartay waay meeshuu yimid markaasa waxaa lagu magacaabay mufakir islaamiyaa la yidhi markaasu wuxuu galay baab uusan waxba ka garanayn yaعni e, man dakala i fii fannihi ataa biاlcajaa'ib wey marka ragga yidhi buu ka mid yahay maxamed dakhtir ma ahayn hadduusan dhakhtar ahaynna axaadiista ku soo aroortay dhibigee ka soo aroortay kani ka mid yahay isaga iyo nin gaal ah hadduu yidhaahda nin gaal ah waxba kuma jiraan daksiga nebi maxamedna uu leeyay wuu ku jiraa ninka gaalkae dhakhtarkaan raacaynaa buuli masaaisha aad loogaga daba tagay bay ka mid tahay lagu ratiyey bal lagu xukumay riddadiisa culimada qaarkood ay ku xukumeen inuu diintaba ka baxayo ayib marka masaladaasi xataa ibiga xadiidka marka loo ikhdaaciyey way sugeen buxuud fara badan baana laga qoray masalada iyada macna baabun fi ana alaadamiya almuslima laa yanjusu bilmowti walaa shacaruhu walaa shacaruhu wa ajzaa'uhu bilinfisaar wuxuu baab u yahay fii anna alaadamiya aadamiga ibni aadamka almuslima ee muslimka ah laa yanjusu inuusan nijaasoomaynin bilmowti geeris darteed dhimasho uu dhintay kuma nijaasoobayo walaa shacaruhu timihiisuna ma nijaasoobayaan wa ajzaa'uhu iyo qaybihiisa kale jidhka qaybihiisa bilinfisaali soocan ay jidhka intiisa kale ka soocmeen oo ka go'een kuma nijaasoobayaan laba mas'alo aadamiga muslimka ah dhimasho uu dhintay kuma nijaasoobaya jidhkiisuma nijaasoobaya waa kow waa midda labaade isagoo nool oon dhimanin haddii timihiisa la jaro ma nijaasoobayaan haddii jidhkiisa qaybo ka mida ah isagoo nool uu ka go'ana ma nijaasoobayo noolaha kalea ka gedisa ibni aadamka waa ka gedisanya hadday bakhtiyaanna waa nijaasoobayaan ilaan bakhtigu waa nijaas soo haddii neefkii isagoo jooga adhiga ahaa ama geela ama loda ahaa jidhkiisa qaar ka mida laga jaro isagoo noolna waa nijaasoobayaa saas maanaa waa bakti nijaasa ah maalan neefkii yaani idaha ahaabaa yaa badhidii laga goosta isagoo nool waa la sameeyaa soo ma ama neefkii geelaabaa isagoo nool baa ammaankii lagala baxay waalkiisa ammaan lama dhihi jira kurski kurskii inta loo dhacay baa lagala baxay laga goosta ah, waa bakti waana nijaaso amaa ibni aadamku la mid ma aho isagoo nool wixii laga gooyo ama jidhkiisa ka go'a ma nijaasoobayo waa daahir timihiisuna waa daahir ayib xayawaanaadka kale timahooda iyaduna waa hadal maantan lakin muhimadiisu hadda maha qad aslafnaa waxaanu soo hormarinay buu sheekhuu yidhi qawlahu nabiga odhaahdiisa sala allahu alayhi waaalihi wasalam uu yidhi almuslimu laa yanjus waan soo hormarinay muslimku ma nijaasoobo soo xadiiska ma inoo so hormar ah, waxaan ku soo marnay xadiidu xudayfata bn alyamaan cinda aljamaca ila albukhaari watirmidiya wa xadiid abi hurayra isagoo ah cinda aljamaca soo maynaa soo marin ayib wa huwa xadiidkani wuxuu yidhi caamun waa xadiid caam ah wuxuu caam ku yahay oo soo wada gelaya fi lxayi midka nool waalmayiti iyo midka dhintayba soo labaduba ma imaanayaan almuslimu laa yanjus hadduu yidhi hadduu nool yahayna waa muslim hadduu dhintayna waa muslim soo ma wabittaali xadiidka cumuumkiisu waa soo gelayaan xaaladda uu dhintay xataa waa soo gelaysaa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa qaala ibnu cabbaasin cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi radi allahu canhuma almuslimu muslimku laa yanjusu ma nijaasoobo xayan ahaya xayan xaaladda uu nool yahay walaa mayitan iyo xaaladda uu dhintay toona xaaladda uu yahay mid nool iyo xaaladda uu mid dhinta yahay midna ma nijaasoobo aarkaasi cabdullahi bnu cabbaas wuxuu soo arooray kutubta qaarkood isagoo marfuuca sawaabkuna waxa weeyaan inuu mawquuf yahay waa sidaa bukhaari u wariyey qowl cabdillahi bni cabbaas waa ma aha xadiid marfuuca ayib xadiidka marfuuca kan hore waay almuslim laa yanjus ayib an anas bni malikin radi allahu canhu can anas ibni malikin radi allahu canhu ana nebiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam lamaa goortii ramaa uu tuurtay aljamrata jamrata alcaqaba markuu tuurtay waa xajkii xajkii markuu jamrada tuurtay waa jamrada hore ee weyn jamrada weyn maalinta tobnaad la tuurto wanaxara uu gowracay nusukahu hadigiisiiyo xooluhu wadayna uu gowracay oo dhuundhabay oo waxalaqa uu xiirtay xalaqa uu xiirtayoo uu timihii xiiray naawala wuxuu siiyey nebigu sal lla lay slam wuxuu u dhiibay dheh naawala wuxuu u dhiibay alxallaaqa timaxiirihii shiqahu dhankiisa alaymana ee midigtaabuu u dhiibay markuu xiiranayay yacni midka tima ah dhanka midig buu siiyey oo u dhiibay wuxuu dhanka midab xiir faxalaqahu markaasuu xiiray dhankii midig buu u xiiray uma kadibna dacaa wuxuu u yeedhay nebigu sal lla slam abaa alxata alansaariya abu alxuu u yeedhay ayb faacdaahu wuxuu siiyey iyaahu timihii laga xiray dhanka midigta ah abu al yidhi qaado timaha uma kadibna naawalahu xallaaqii timaha xirayay haddana wuxuu siiyey ashiqa dhinaca alaysara ee bidixda dhankii bidix buu haddana madaxa u dhiibay dhankan xir faqaala wuxuu yidhi nebigu sal la slam ilaq yani ixliq xiir buu ku yidhi faxalaqahu markaasuu xiiray fa acطaahu wuu siiyey timihii laga xiiray abaa alxata ayuu nebigu siiyey sal lay slm haddana abu alxu siiyey wa qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam iqsimhu qaybi bayna annaasi dadka dhexooda u qaybi dimaha iyaga qaybsado yani qaybintooda adigu tawalliyo dadka u kala qaybi buu ku yidhi muttafaqun calayhi xaggee loo daliishanayo xadiidka marka yacni nebigu sal lay waslam timihiisii isagoo nool uu iska xiiray saxaabadii baa loo qaybiyey oo maxay ku falayaan dee way barakaysanayaan soo ma soo aahaartii nebiga maaha sal alla alay slam waa la barakaysanoo hawl culus baa ku jirta waxay ku tusi marka bini aadamka tintiisu isagoo nool haddii laga xiro isagoo dhintay haddii laga xiro timihiisu waa daahir ma nijaasoobaya ayib qaar baa waxay yidhaahdeen oo dee waa tima nebi baa laga hadlayaaye inaguma nebiyeynuna nebigay khaas ku ahayd bay dheh warkaa waxaa loogu jawaabay yani altakhsiisu laa yahbutu ila bidaliil waana qaacido usuuli awah in la yidhaahdo shaygani nebigu khaas ku ahaayo ummaddu lama wadaagto daliil bay u baahan tahay leanna asalku wuxuu yahay wixii nebigu sameeyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummadda ummadduna inay kaga dayataa loogu talagalay tashriici waayo wixii isagu khaas la yaho ummaddu ayna kaga dayanaynin o ayna kula mid ahayn daliil khaasa in loo helo waayo wixii daliil khaasa loo waayo oo takhsiis loo waayo ummadduna way la leedahay marka timihii nebigu hadday yihiin sax lama gaadhi karo laakiin waxa weeye timaha ummadduna xagga dahaarada waa kala mid sidaas macnaha amaa halka dhanka ah barakaysiga timaha nebiga ay saxaabadu barakaysan jireen masaladaa dhowr goor waan soo baraarujinnay aahaar la barakaysto nebi maxamed baa ugu dambeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisii wada khayrka badnaayee abubakr sidiiq iyo cumar iyo raggii akhyaarta ahaa aahaartooda lama barakaysan jirin wabittaali barakaysigu nebi maxamed buu khaas ku ahaa wixii ka dambeeyey ee la barakaystay waa bidco aan sal lahayn saas maanaa inay khaas ku tahay xaggeen ka qaadannay waxaan ka qaadannay saxaabadu way kala fadli badnaayeene ayagaa isbarakaysan lahaa saas ma maadaama nebigana ay barakaysan jireen ayaguna aysan isbarakaysanin daliil waxay u tahay arrintaasi inay nebi maxamed khaas ku ahay salawatu rabbi waslamu caleyh wadaadkii markay yidhahda weysadayda iyo biyaha iga dareeray iyo jidhkayga barakaysta ha ku sumoobin ah. wax badan ka heli mayse masale saxa maa ayib waxaa kaloo xadiidka aan ka faa'iidaysanaynaa in timaha xiiritaankooda ay sunno tahay in dhanka midig lagu bilaabo saasuuna ahaan jira nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayb jumhuur ahlilcilmi baa qaba imaamu shaafici caleyh raxmat ullahi baa ka mida fi ljadiid jamaaco shaaficiyada ka mid ah masaladaa lagu khilaafaya sidaasay jamaahiirtoodu qabaan wa can anas bn malikin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi lama araada markuu doonay rasuululahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam an yaxliqa inuu xiro alxajaamu kii toobinlaha ahaa kii dadka toobi jiray ra'sahu nebiga madaxiisa inuu xiro markuu damxay ilaa marka madaxa la toobayo waa in timaha laga xiiro sooma sida meesha toobinka u qabto an yaxliqa inuu xiiro alxajaamu kii toobin toobinlaha ahaa ra'sahu nebiga madaxiisa inuu xiiro markuu doonay akhada wuxuu qaatay abuu talxata wuxuu qaatay bishacari axadi shiqay ra'sihi nebiga madaxiisa labadiisii dhinac mid ka mida tintii ku taallay ayuu qaatay maro badan baan baraarujinay kutubtii horean akhrinayno luqadda soomaaliga iyo luqadda carabiga waxay isku khilaafsan yihiin luqadda carabiga idaafaadka iyo mudaafu ilayhiga say isu daabayaallaan iyo soomaaliga sida isu tabadaalla cagsiba isu yihin waa iska hor jeedaan sidaas daraaddeed kelimaadka isu idaafaysan markaad fasirayso midda uu dambaysaa laga soo bilaabaa markaasaa silsilasaa loo wadaa ilaa aad dhanka looga baxda laqmadu sidaas way macanaa soomaaliga akhada wuxuu qaatay abu alxata bishacri axadi shiqay ra'sihi intaas isu idaafaysayen madaxa nebiga labadiisii dhinac mid ka mid ah tintii ku taallay ayuu qaatay marka dibdib u ahri adiga biyadihi gacantiisuu ku qaatay ayib fa akhada markaasuu qaaday shacarahu tintiibuu qaatay abu dalxa weli laga hadlaya timihii buu la tago wuu qaatay fa jaaa wuu yimid bihi isaga ilaa ummi sulaym buu ula yimid xaaskiisii umu sulaym qaala markaasa wuxuu yidhi umu sulaym binti milxaan anas ibnu maalik hooyadii wa qaala wuxuu yidhi marka waxaa odhanaya anas anas oo xadiidka warinaya odhanaya umu sulaymna hooyadii ay ahayd abu alxana waa adeerkii ahaa adeer macnaa waxaa ka mid hooyadii buu qabay qaala wuxuu yidhi fa kaanad waxayd ummu sulaym ummu sulaym waxay ahayd taduufuhu timaha isaga ah mid ku qastay ahayd fii tiibihaa dhiibkeediiyo cadarkeeda dhexdiisay ku qasti jirtay taduufuhu bimacnaa takhliituhu waay way ku qasti jirtay timaha nebiga sal lay slam cadarka isticmaasho ayay timaha dhex gelin jirtay rawa waxaa wariyey axmedu axmed waa wariyey xadiidkaasi sanadkiisu waa saxiix waxay ula jeedaa laba shay buu ula jeedaa waa midda koobaade horta barakaysi timaha nebiga sal lay slam la barakaysanayo waa mid waa midda labaade waxay u isticmaali jireen nebiga sal lay wasalam timihiisa iyo jidhkiisuba aad buu u udgoonaa oo xataa cadarka isagaa ka udgoonaa marar fara badan marka timahan meesha ay gelinayso udgoonna waa u siyaadinayaan ayib oo dhiibka waa sii siyaadinayaan macnaha waxaa laga faa'idaysanayaa tintii nebiga oo la isticmaalay waxay ku tusay inay daahir tahay ummadduna waa la mid marka an anas bn maliin anna umma sulaym kaanat waxayd hooyadii weeye tabsutu mid fidisa lilnabiyi nebiga waxay u fidin jirtay sala allahu calayhi wasalam nitxan bay u fidin jirtay nixan salli idiin ah salli idiin ah waa haragga la magdiyey salliga ka samaysanee lagu fadhiisto ayaa nixi la yidhahda ayb kaanad waxay dahay tabsutu mid fidisa linabiyi nabiga waxay u fidin jirtay sal lay slam nitxan bay u fidin jirtay salli idiin ahoo harag la magdiyey ah fayaqiilu markaasuu qayluushan jiray cindahaa agteeda calaa dalika nitxi haragaasuu ku qayluusan jiray ama magartaas yani waxa uu ku yara seexan jiray qayluuladu waa hurdada maalintii barqinkii duurka ka hor ama duurka kadib la seexda wa fa idaa goortii qaama uu istaago akhadad way qaadan jirtay min caraqihi dhididkiisa wa shacarihi iyo tintiisa ayay qaadan jirtay fa jamacatu markaasay kulmin jirtay fii qaaruuratin dhalo dhexdeeday ku ururin jirtay dhalay isugu geyn jirtay uma kadibna jacalatu waxay yeeli jirtay fii sukkatin cadarka dhexdiisa yeeli jirtay sukkadu waa nooc cadarka ka mid oo maada mucayana laga sameeyo wy maana uma jacalatu waxay yeeshay fii sukkatin ayay yeeshay yani waxa weeyaan cadarka dhexdiisay yeeshay dhididkii nebiga sal lay slam iyo iyo timihiisii bay dhex gelisay falamaa xadarad markay soo xaadirtay umu sulaym marka waa dhimatay arrintii nooca ahayd oo cadarkii iyo muxuu ahaayey tintii iyo dhididkii nebigoo isku jiray oo umu sulaym ka tagtay anas baa ka dhaxlay falamaa xadarad markay kusoo xaadirtay anas bna maalikin alwafaatu geeridii markay kusoo xaadirtay awsaa wuxuu dardaarmay an yujcala in la yeelo fii xanuutihi cadarka la marmarinayo maydkiisa in la in lagu dhex daro oo la yeelo ayuu markaa dardaarmay awsaa wuxuu dardaarmay an yujcala in la yeelo shaygaa ay ka tagtay umu sulaym fii xanuutihi xanuutka waxaa la yidhaahdaa waa cadarka la mariyo meydka markuu dhinto kafantiisa iyo isaga iyo lagu udgiya la yidhaha akhraja waxaa soo saaray xadidka isaga albukhaariyu bukhaari baa soo saaray waxaa kaloo u faa'ideeyey tinta markii laga tago nebiga sal alay lay dhididkiisu inuu daahir ahaa waxaa raacsan ibni aadamkana dhididkiisu waa daahir ijaaso maa gaalkiisa iyo muslimkiisaba dhididkiisu nijaaso maaha muslimka la garay amaa gaalka iyadana cala raajix waa daahir haddaan markaa nijaaso lagu ogeyn dhididkiisu wax nijaasaa maa leanna hadduu nijaaso yah dee guursadaba laynama dhehen soo ma naagaha ahlulkitaabkaasoo guursada laynooma fasex bishuruud hadday nijaasato dhididkeedu uu nijaaso yahay dee ma naag dhididkeedu nijaaso yahay ad la seexan lahayd adiga oo lagu guurin lah a ah, marka ibni aadamka o dhan dhididkiisu asal ahaan waa daahir tafadal sheekh wa fii xadiidi sulxi lxudaybiyata xudaybiye heshiiskeedii xadiidka ku soo arooray dhexdiisa waxaa ku yimid min riwaayati miswar ibni makhramata wa marwan ibni alxakam labadaa nin warintoodana ah ay nebiga ka wariyeen waxaa xadiidkaa ku yimid anna curwata bna mascuudin athaqafi qaama inuu istaagay min cindi rasuuli illaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam nebiga agtiisuu ka istaagay yani wuxuu ahaa nin ergey ah oo qurayshi soo dirsatay oo u yimid wada hadalkii nebiga sal lla lay ay la gelayeen marka dhowr ninoo isaga daba yimid nin ka midu ah curwata bna mascuudin athaqafi ayib markuu marka cabbaar nebiga la fadhiyey sal lla alay wasaslam oy wada hadleen oy hadallo badan isdhaafsadeen ayuu markuu hadalkii dhammaaday buu marka kacay marka waqad ra'aa isagoo arkay buu kacay nebiga agtiisuu ka kacay waqad ra'aa isagoo arkay maa yasnacu waxay samaynayaan bihi nebiga asxaabuhu asxaabtiisu waxay ku samaynayaan oo maxay ah laa yabsuqu ma tufo nebigu sal alla alay slam busaaqan candhuuf ma tufo ilaa hadduu tufo ibtadaruuhu way u kala degdegayaan candhuuf nebiga afkiisa ka soo baxday way u tartamayaanoo ninkii gacantiisa ay ku dhici lahayd bay u kala tartamayaan walaa yasqudu ma dhaco min shacarihi tintiisa shay-un wax kama dhaco ilaa hadduu ka dhaco akhaduuhu way qaadanayeen saas way macanaa rawa axmed baa wariyey xadiidkii saxiixa ee dheeraa ee bukhaari iyo axmed ay soo saareen qayb ka mida wa juskan iyo lafdiganna waxaa iska leh axmed baa wariyey waana saxiix wey macanaha xaggee laga faa'idaysan candhuufta nebiga sal alla alay waslam iska daa haddana looma socdo ee waxaa laga loo socdaa tintiisa saxaabadu way qiibsanayeen tintiisa sobacdoo dhan way qiibsanayeen yaani waxa weeye candhuuftiisa xaakadiisa muxuu ahaayey waxaasoo dhanna iyadoo mubaax ahayd haddana curubtu bnu sacuud baa waxaa lagu sameeyey waxa la yidhaha indhasaraxaadin markii horeba uu yimid wuxuu yidhi nimankan mau aragtaa meeshan isugu timid ee huwanta ah hal reer ka wada dhalan inaad meesha ku uruurisay maxamadow waxaan ka yaabay uhi meel cidla inay kaaga tagaan kuwani kuwa rag iska celin karoo dagaalami kara maa a hadhow markuu arkay raggani sida ay nebiga sal lla alay wasalam warkiisa u maqlayaan waa teecsan yihiin candhuuftiisa iyo timihiisa iyo waysadiisa iyo isugu laynayaan wixiiso dhan waa isbedel quraysh markuu ku laabtay wuxuu ku yidhi war ninkan soo arkay weligay adduunka boqoradaan u tegay iyo intaan madax qaabilay weligay nin lamida ma arkin nin raggiisu ay sidaa u daba taabacsan yihiin weligay ima soo marin bu marka carabay nabad qaata qurayshay khatar baad ku jirtaane nabad qaata ilaan haddii la arka adiga dadkaaga inaad isku xidhan tihiin oo israacsan tihiin oo meeshaad geliso ay gelayaan ha cadowgu waa kaa baqaya laakiin waxoogaa markii lagu arko in adigaba iskhilaafsantao khalal kugu jiro waxay kutusi inaada waxba iska celin karin oo daciifta taas ahayd marka wacan cumaan ibni cabdillaahi bn mawhab qaala wuxuu yidhi arsalanii waxaa i diray ahlii ehelkaygaa i diray ilaa ummi salamatay ii direen biqadaxin bay ila direen weel oo min maa'in biyo ah fa jaa'ad markaasay la timid ha weelka biyaha ah yani waxay ugu direen inay mxunaha yani ay ay eh, hawshan hadda ay qaban doonto inay ku samayso fa jaa'ad way la timid bijuljulin bay la timid bijuljulin eh, yani eh, jaraska waay gambaleelka waa gambaleelka gambaleelkay isticmaali jireen wuxuu ahaan jiray muxuu ahaayey shay oo bir ah ayaa gudaha waxay u gelinayaan quruurux dhagax yar markaasaa la ruxayaa markaasuu dhawaaqaya leanna dhagixii yaraabaa gudihiisa ku wareegaya soo maha oo darbiyada garaacaya sidaasuu marka gambaleelkoodu ahaan jiray sida koorta oo kale iyo juljulka marka kaasaa la dhaha isaga waxay samayn jireen markay shayga marka xifdin rabaan oo ilaalin rabaan oo dhawri rabaan intay dhagaxa yarka ahee dhexdiisa garaaca haya ee gambaleelka noqonaya ka saaraan bay waxay rabaan ku shuban jireen oo ku xifdisan jireen juljulka marka kaasaa la dhaha waxay u yara eg tahay baa la dhihi jiray quluxqulux ma taqaanaa quluxqulux oo inta bir inta lagu dhex rido dhagax aiga lagu kaxayn jira oo saas inta loo ruxo aiga lagu eri jiray qulxqulxdii oo kale waay qulxqulx inta dhagax laga saaray wax lagu shubtay un ka dhig adiga ya maxaa la dhaha janax war soomaaligu waa farbadany janax dheh qulxqulxdhe waa kuka adiga a juljulku marka waa kaa waxay keentay marka juljul min fida fida ka samaysan ayay keentay fiihi waxaa ku sugan juljulka dhexdiisa shacarun oo min shacri rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo nebiga tintiisii ka mid a wakhti dheer kadib waa wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii asaaba uu asiibo alinsaana insaanka caynun il hadday asiibto oo amase shay-un shay hadduu asiibo bacaa ha mid dira ayuu ahaa ilayha iyada xaggeedu uu soo diri jiray ruuxii kaana wuxuu ahaa insaanku idaa goortii asaaba alinsaana insaanka caynun ay asiibto aw shay-un wuxuuna hadduu asiibo bacaa insaankaasi wuu diri jiray ilayha xaggeeda wuxuu usoo diri jiray umu sulaym biinaa'in weel buu usoo diri jiray fa markaasay ruxi jirtay lahu isagay u ruxi jirtay ama luxi jirtay ama ruxi jirtay khadkhadadu waxa weeyaan taxriiku lmaai fi lina biyaha weelka ku jiro lagu ruxo ama lagu dhaqdhaqaajiyaa khadkhadada la yidhahda fa markaasay ruxi jirtay lahu isaga yacni waxa weeye biyihii marka loo keeno juljulkii oo timihii ku jiraan nebiga sal lay slam ayay intay biyaha ku shubto bay ugu ruxi jirtay markaasay weelkii ugu shubi jirtay markaasaa daawo ahaan loo isticmaali jiray isha iyo xanuunada ayaa la ysaga daawayn jiray macnaha ayib fa shariba markaasuu cabbi jiray minhu biyahaasi ay kusoo ay macnaha kusoo ruxday juljulka timaha nebigu ku jiraan ayuu ruuxii marka xanuunsanaa ama musaabka ah uu cabbi jiray faalactu waxaan daalacday buuhi waxaa dhahaya cumaan ibn cabdillahi ibn mawhib faalactu waxaan daalacdoon fiiriyey buuhi filjuljuli ah, weelkaa juljulkaa ee wax ku jiraan ayaan daalacday buuhi jaraska fara'aytu waxaan arkay buuhi markaan fiiriyey shacaraatin timo ayaan ku arkay buuhi xumran oo cagaar ah waxaan dhihi lahaa guduud ah, ah timo cas ayaan ku arkay buui raa wariya albuhaariyu buhaari baa wariyey ah, waxaa dhici karta timahaas inay la casaadeen min tuuli lmugsi joogidda faraha badanay joogeen iyo dee biyahan uun lagu qasanayo ee laga shubanahayo inay isbeddelka keeneen baa dhici karta leanna nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu dhimanayay timihiisu cirada ah waa la tirin karay ma badnayn timihiisa cirada timihiisu madow bay u badnaayeen wax yaroo ciraa ku jira oo yani la tirin karay wa can cabdillahi bni zaydin wa huwa saaxibu ladaani wa cabdullahi ibnu zayd waxaa laga warin wahuwa isaguna saaxibulaadaani aadaanka ninkii uu saaxiibka ahaa wa saaxibuladaan haddaad maqasho waa ninkii ku riyooday aadaanka oo aadaankan hadda aan aadaamayno tay saxaabadu ay sidaan u tegi doonno eh, yacni loo baahday oo qolay yidhaahdeen sida eh, aan wax garaacno qola ay yidhahdeen salaadda adugu markii dambe isagaa ku riyooday ninkaas marka waxa la yidhaha abdullahi ibnu zayd almaazini ninkii saaxibulaadaan baa loo yaqaana annahu isagu shahida nabiya nebiga sal lay slam ayuu xaadiray cinda almanxari meesha xoolaha lagu gowraco agtooda manxarku xoolaha hadyiga mina meesha lagu gowraco ayaa la yidhaahdaa manxar meeshaa agteeda ayuu nebiga sal lay slam xaadiray walxaal rajulu nin oo min qurayshin quraysh wa rajulan dheh iyo nin oo min qurayshin quraysh ah isagii nin quraysh wa huwa nebiga oo yuqasimu qaybinaya adaaxiya udxiyooyin qaybinaya falam yusibhu ma uusan asiibin shay-un shay ma asiibin falam yusib ma asiibin hu cabdullaahi ibnu zayd shay-un waxba ma soo gaadhin walaa saaxibahu saaxiibkiina waxba ma soo gaadhin yacni yani e, udxiyadii la qaybinahayay hilibkeeda ama iyada lafteedaba la qaybinayay isaguna waxba kama helin saaxiibkiina waxba kama helin waxba kama soo gaadhin wey macanaa fa xalaqa markaasuu xiidhay sala allahu alayhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam ra'sahu madaxiisuu xiidhay fii thawbihi maradiisa dhexdeeda fii thawbihi waxaa laga wadaa timihii markuu xiidhay maraday ku dhaceen maraday ku daateen oo dhulka ma gaadhin fa acdaahu markaasuu siiyey timihii minhu fa acdaa wuu siiyey nebigu hu cabdullaahi ibnu zayd wuxuu siiyey minhu timaha xaggoodiibuu wax ka siiyey maadaama ay hilibkii iyo udxiyadii ka qadeen dee waxaa loogu bedelay timihii nebigaa la siiyey soo ma wa qasama wuu qaybiyey minhu xaggiisa calaa rijaalin rag kolkoodna waxbuu uga qaybiyey waqallama rag kalena waxbuu ka siiyey macnaha waqallama wuu gooyey adfaarahu cidiyihiisana waa gooyey fa acطaahu wuxuu siiyey cidiyihiina nebigu sal lay aslam saaxiibahu cabdullaahi bnu zayd ninkii la socday ee saaxiibkii ahaabaa cidiyihiina la siiyey hadde waxaa qolyaha kala qaateen hilib booye nimankani waxay qaateen baa kasadaroon ninna cidyihii nebi maxamed buu qaatay ninna timihii nebi maxamed buu qaatay soo saas ma ka qiimo badan marka qaala wuxuu yidhi waina shacarahu nebiga tintiisii cindanaa agtannay ahaatay buuhi ama waina shacarahu nebiga tintiisii cindanaa agtannada xaalay uu ku sugan yahay lamakhduubun a waa mid la cilaamay bilxinnaa'i xinne ayaa lagu cilaamay waalkatami iyo katam katamku waa nabaad xinnaha lagu daro waay waxoogaa xinnaha wuxuu ka beddelaa Eh, muxuu ahaayey eh, midabkan oo yelowga ah ee eh, faraha badan buu ka bedelayaa wax yar madow buu yaro xijinaya hadda lafteeda waa la isticmaalaa waxa waxaa jira dadku ay dhahaan xinno madow bay dhahaan xinno madow ma jiro madoobaysaa la dhahataa iyada madoobaysadii unbaad xinno ku magacowdeen xinno maaha xinnuhu waxa weeyaan waa kan jaallaha ah kii jaallahabaa marka wax yar la dakhrayaa oo waxaa lagu darayaa nabtigaasi nabaadka katamka ah wax yar marka wuxuu ka bedelayaa jaalanimadii dikhtiga ah ee saafida ahaa markaasuu madow xijinaya ruuxu markuu kaa fog yahay waxaad moodaysaa inay timiyihiisu madow yihiin laakiin markaad ku soo dhowowto waxaad arkaysaa casuus baa ku jira aad baa hadda loo isticmaalaa marka katamka iyo xinnaho laysku daray lamakhduubun mid la cilaamay oo bilxinaa'i walkatami baa lagu cilaamay timihii nebiga sal lla lay waslam rawaaxa xadiidkaasi axmedu axmed baa sanadkiisu waa saxiix axaadiistaaso dhan waxay faa'iidaynaysaa timihii nebiga haddii la isticmaalay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo noolna timaha laga jaray cidiyihiisii la isticmaalay isagoo noolna laga jaray aadamaha wixii jidhkiisa ka go'a asagoo nool waa daahiree nijaaso maaha xubnihiisuna waa la mid xubnihiisuna waa la midoo maalan haddii gacantu ka go'do ama meehe maalan lugtu ka go'do xubinkaa go'ay nijaaso maaha leanna ma nijaasoobay isaga laf hadduu dhinto hadduusan nijaasoobaynin xubinkii go-ayna wuu dhintay wabittaali wax nijaasaynaya ma jiro allahuma dhacaan iyo dhiig iyo haddii markaasi uu ka yimaado dhiig iyo dhacaanka gooni ahaantooda looga hadla ma nijaasa ma nisnijaas maaha laakiin xubinku nijaasa maaha wabittaali meeshuu ku dhaco iyo meeshuu gaadho iyo ciddii taabata iyo kuma nijaasoobeyso saas way macanaa saas daraaddeed meydka muslimka ruuxa dhaqay ma nijaasoobin sooma weysayse iyo qabayse iyo waa masale kale amaa nijaasanima ma jirto marka ibni aadamku waa sidaa gaalka waa u tegi doonnaa gaalkasaan u tegi doonnaa xadiista aaniyada ama weelasha ka hadlaysa ayaan kaga hadli doonnaa gaalku ma nijaasa mise waa aahir weelashiisuse ma nijaasa mise waa aahir maxaa laga isticmaali karaa hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma wslm ala nabiyina moxamed wala alih w saxbi waslm